isiiya sharaf ciheeda hooyaday hadabidka ha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaal waa khamiis saarad waxay ku aaseysan tahay sagaalka bisha novembar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah kumanaan kun oo ruux oo ka baxsanaya guryahoodii kadib markii ay sii kordheen duqeymaha yuhuuddu ka wadaan khaza waqooyiga ayna markaa eh, ka carareen dadku maadaama ay digniino u direen yuhuudda waxaad kaloo maqli doontaan madaxa hay-adda xuquulisaanka ee qaramada midoobey oo ku baaqay xabajoojin deg dega ah in la sameeyo si xaaladda murugsan ee khaza ka jirta ugu yaraan dadku gurmad loo gaarsiiyo waan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe waxaad kaloo dhegeysan doontaan qaar ka mid a ah, dalalka caalamka hogaamiyaashooda oo iyaguna kasakhistaan ku kulansan kana hadlaya danahooda iyo sidoo kale xiisada bariga dhexe ka aloosan iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan mayanmar oo laga digayo dagaalada ka socda inay ku faafi karaan qaybo badan oo dalka ka mid ah xilli xadka dalka ay ka soo cusbaanaadeen kooxa markaa doonaya inay la dagaalamaan militariga afgembiga kula wareega wadanka mayanmar qodobadaasi kuna soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka kayana iman maayo oon hila cabi'in maayo ayra weerar ma daayo ilihii aamusi maayo irgogeesi ma diido mm. dhulka roobku daayo adna taaha madaayo anna taama ilaawo tacaylood ogan maayo oon hilaaca bi'in maayo ayra weerar ma daayo nilihi aamusimaayo ergogeesi ma diido ilaahtiisu ma oosho caalamka iskama ooso subax dayr ma qarsoomo doonta iskuma waayo ilaahtiisu oosho caalamka iskama ooso subax dayr ma qarsoomo doonta iskuma waayo turturaaye iilka laysma gargaaro abo rayskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina ah dhexyiiliyo aydhoobin aqoonte ifkalaysu turaaye iilkalaysma gargaaro aborlayskama baaje nabsihayga amaahan axdigiina ayloobina dhexiliyo ayloobinaqoonti ayloobinaqoonti toosan iyo ooda hagaagsan qaylinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto buu eeganayaaye asagay u shatoosan iyo ooda hagaagsan hayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii layluwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu asaysto u eeganayaaye haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene uu ragiiga dambeeyo arunka ay ka cawayso haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene lagiga dambeeyo arunta ay ka cawayso maada haramidiisa jacaylka anigu sow dhexlimaayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo haydhoobin aqoontii guurku taallada maada aramidiisa jacaylka anigu soo dhaxlimaayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo ayloobin aqoonti midabkeeda cadceedda ammaantaada libaaxa malawaanad ogayne ayaan uurkii ammaanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaa u tusaaye dilaaca ilaskeeda cadceeda ammantaada libaaxa male aanad ogayne ayaan uurkii ammaanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala muumiyaa u tusaaye haddii aanu ibliisku iga kaambinaynin inadii tudhi waydo eegimaya kole haddii aanu ibliisku iga kaambinaynin anadi tudhi waydo yeegi maiya koleye arrinkuma hambayne aaraarsi ha ku deeqdo sinaha iga adkaysan nafsiha iga amaahan axdigiina dhex yeeliyo min aqoonti arrinkuma hambayne aaraartii ha ku deeqdo sinahayga adkaysan nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo axdigiina dhexyeeli iyo hayloobina aqoonti yaray kale ayaa kamid ah heystan ku ruuqeynayo waa la howraxmaday fanaanka cabdial warsame erada heystan waxaa iskale waa heysta onkode abwaan axmed saleebaan bide muusiga cabdihalil ayaa le taarikhda la qabtay heystan waa kun sagaal boqol sagaal daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho waxaan guda gelaynaa barnaamijka kulanka knn n ku bilaabnaya waxaa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee todobaadlaha ahaa uu guddoomiye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre waxaa shirka lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka amniga cyberka ama cyber security-ga loo yaqaano iyo xeer nidaamiyaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka golaha ayaa la horkeenay warbixin la xiriirta baaxadda dhibaatada ka dhalatay roobabka iyo daadadka elnino ee ka da-ay gobollo badan oo kamid a ah dalka waxayna goluhu fareen hay-adaha ka shaqeynaya gurmadka in la dardargeliyo si deg dega ah in gurmad loo gaarsiiyo meelaha ay aadka u saameeyeen roobabkan ka da-ay qeybo badan oo kamid ah gobolada dalka shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxaa warbixin looga dhageystay oo ku saleysan amniga guud ee dalka wasaaradaha gaashaandhigga amniga gudaha oo soo bandhigay howlgalladii ugu dambeeyey ee markaa dalka ka dhacay ee ciidamada amnigu ay sameeyeen waxaana shirka golaha wasiirada lagu meelmariyey ee marka la-ega laguna ansixiyey hinsharciyeedka amniga cyber security loo yaqaano iyo xiriir nidaamyaha hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka dhinaca kalena muqdisho waxaa lagu qabtay kulan lagu duceynayay allaha u raxmadee maareey ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka maxamed xasan barrow oo dhawaan ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya xubna ka mid ah wasaaradda warfaafinta maareeyaha tiyaatarka qaranka iyo xubnaha hobolada waabari ka tirsan iyo shaqaale kala duwan oo wasaaradda warfaafinta iyo qeybaha fanaaniinta ayaa ka taacsiiyey mar kale geeridii ku timid allah u raxmadee maxamed xasan barrow maaraya ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka waa kan abwaan cismaan cabdilaahi guure abwaan maka xaaji banaadir iyo xubno kale oo ka tacsiyeeyey mar kale una duceeyey allah u raxmadee maxamed xasan barrow maaraya ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatulmowd naf kastaa waa dhimanaysaa maanta meeshan waxaan isugu nimid waa tacsidii allaha u naxariistee walaalkeen maareeya ku-xigeenkii golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka maxamed xasan barrow ilaahay ha u naxariisto dalkiisa in lagu aaso waa noo hirgeli weysay eheladiisii ayaa haddii alla kuu roon yahay inta badan nairobi joogaan ayaa codsaday in halkaa lagu aaso waxaa lagu aasayaa maanta magaalada nairobi halkaana waxaa haddii alla kuu roon yahay bahdii fanka oo dhan oo dhammaan kooxihii eh, qaranka ay wada joogaan ayaa haddii alla kuurooya tacsidiisa lagu qabanayaa waxaa kaloo tacsidiisu ay ka dhacaysaa magaalada hargeysa waxaa kaloo lagu qabanayaa degmada kaaraan waxay kaloo ka dhacaysaa haddii alla kuuroon eh, magaalada nairobi marka maanta ayaa haddii alla kuuroon waxaa la gartay in dhammaan la soo gebagabeeyo eh, haddii alla kuuroon qabrigiisa allaha u nuuriyo adduunkan cid joogaysa malaha laha qofba maalin ayaa la soo sheegayaa inuu xijaabtay marka maxamed xasan barrow ilaahay ha u naxariisto maanta waxaan isugu nimid oo dhammaan madaxdii wasaaradda iyo dhammaan kooxihii qaranku ay ka soo qayb galeen waxa waaye haddii alla kuuronyaa tacsidiisii oo maanta la soo gebagabaynayo iyo qur-aan akhriskii iyo aaskiisii intaba maanta ayaa lasoo gebagabaynayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo eheladiisana uu samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan bahda fankana samir iyo iimaana uu ka siiyo annagana gadaashiis uusanna fidnayn intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa bashar waliba waa dhiman balla weeyo geeridu qofna baaqan maayee allow buddiisa u nuuri wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asyeynayna oo tacsidiis maanta gebagaba ee noo tahay maaray ku-xigeenkii tiyaatarka walaalkeen maxamed xasan barrow tacsi kadibna waxaan leenahay qof walba oo soomaaliyeed iyo dadkuu maamulayay oo wax ka tabanaya inay cafiyaan qof walba maalin uu dhimana ah waa la kala horeeyaa muhiimadda waxaa waa inaa iscafino qofna inaa wax u qabtid waxba kuuma soo kordhinayso laakiin haddaa cafisid ajiraa ka helee dadka uu maamulayana dadka markii maamul aa u tahay kama wada farxinaysid waxaa idinka codsanaynaa inaa cafisaan qof walba wax ka tabanayo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayuu ka geeriyooday qabrigiis allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo horteenna allah cafiyo jannatul ilaah ilaahah ka waraabiyo dhammaan caruurtiisa waalidiintiisa aabbihiisa walaalihiisa ehelkiisa aqhraawadiisa tolkiisa xigtadiisa iyo xigaaladiisa oo annagaba kowka nahay dhammaan hobollada qaranka gaar ahaan hobollada waaberi ee qaranka soomaaliyeed dhammaanteen samir iyo iimaan allah naga wada siiyo kullu nafsin daa'iqatulmowt wa inamaa tawafawna wujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa can innaari waidkhila aljanna faqad faaza yowma alxayaati addunya ilaa mataaca alguruur inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun anoo ku hadlaya magaca kooxdan ka wada tacsi fanaaniinteenna horseedoo dhan waxaan u tacsiyeynayaa walaalkeen dhintay allah u naxariistee barrow iyo fanaaniintoo dhan gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa fanaaniinta waaberi oo uu ka tirsanaa maareeyaha iyo agaasimayaasha iyo fanaaniintoo dhanna waan u tacsiyeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inna lilaah wainnaa ilayhi raajicuun sida buwaaniintii fanaaniintii madaxdii kala duwanaa iga horraysay ay xuseen waxaa ka baxay wasaaradda warfaafinta ama hobolladii waabere bahdii wakaaladda martida iyo wacyigelinta fanaan weyn mas-uul ahaa maariya ku-xigeenkii tiyaatarka ahaa halgan badan u soo galay xaruntan haddaan ku shaqayno wakhti wakhtiya adaga soo shaqeeyey waxaan uga tacsiidaynaynaa isaga tacsiidaynaynaa dhammaanteen ehladii qaraabadii uu ka tegey bahdii wasaaradda bahdii fanka baxdii farshaxanka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska wakaaladda murtida iyo wacyigelinta dhammaanteen sawr iimaan allah naga wada siiyo walaalkan ilaahay ha u naxariisto qabrigiisa allah u waasiciyo wakhti dhow ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha langaata magaalada nairobi kulankan maantaan isugu nimid oo kulan duca ah waxaan ilaahay uga baryaynaa barrow in ilaahay dembigiisii uu dhaafo in ilaahay wanaaggii badnaa uu sameeyey inuu ajri alla ugu bedelo ka siiyo dhammaanteen dadkii wada shaqeeyaan wada nahay waxaan codsanaynaa hobalada waaberi wasaaradda warfaafinta in cafis qofkii waxay kala gaareen uu cafiyo una duceeyo marka wasaarad ahaan anoo ku hadlaya magaca madaxda wasaaradda wasiirka wasiir ku-xigeenkii agaasimihii guud iyo dhammaan agaasimayaasha wasaaradda waxaan uga tacsidaynaynaa eheliyaddii carruurtii ubadkii waalidkii iyo walaalihii wuu ka tegay annaga ka wasaarad ahaan iyo wada shaqayntiina soo dhex martayna si gaaraan ah isaga tacsiidaynaynaa waxaan nahay wasaarad ahaan hal faamil oo ah faamilka wasaaradda warfaafinta hadday ahaan lahayd wakaaladda hadday ahaan lahayd dhaqanka iyo hadday ahaan lahayd telefishinka iyo raadiyaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda insha allah waxaan rajaynaynaa birow inuu naxariistii janna alla siiyo qabrigiisna ilaah waasiciyo codkaas aad maqlayseen waxa ahayn qaar ka mid a ah xubnaha ku jira marka la eego hobolada waaberi maaryaha tiyaatarka qaranka afghanistan cabdulaahi guure iyo abwaanmaka xaaji banaadir iyo sidoo kale xubno kale oo kamid a ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale kooxaha hobolada qaranka dhinaca kalena waxaa saameyn xoog leh muqdisho ku yeeshay qeybo kamid ah roobab markaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay qeybo badan oo kamid a ah magaalada waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal oo booqday qaar kamid ah xaafadaha ay roobku saameeyeen ayaa warbixintan inooga diyaariya halkan waa warta sii gaale ee ku taala degmada hodan ee gobolkani banaadir xaafadaha ku hareereysan warta waxa saameyn ku yeesha roobkii shalay muqdisho ka da'ay badanaa xaafadaha waa laga barakacay oo dadkii shacabka waa iskaga barakaceen kadib markii roobkii daadka wata ee shalay guryaha uu u galay dadka shacabka ee halkan ku nool waxay dowladda federaalka ka dalbadeen inay la soo gaarto gargaar maadaama aysan haysan baca ay roobka kaga kortaan waa kuwan qaar ka mid ah dadka shacabka ula hadla keeneen warta siigaale waxaa ka da'ay fatahaad aad u badan waxaan ka codsanaynaa gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir inay dadkan aad iyo aad ugu soo gurmadaan waa u jeedaa meeshaan wax yaalla ilmo yaryaraa ku nool bacayaal qashin wax walbaa daadsan waxaa laga yaabaa xataa eh, inay cudurro iyo waxyaala noocaas ay ka dhashaan marka eh, gobolka maamulka gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa eh, sida u dhaqsiyaha badan inay ka soo gaaraan dadkaan meel kale oo aadaan ma haystaan bakaaraha unbay aadaan bakaarahay nolol maalmoodkooda ka soo dhacsadaan marka waxaa weeye waa dad nolol maalmeedkooda bakaaraha ka soo dhacsada haddana soo hoyda meeshaan unbaa oo hoy ah haddii horan waa looga dega waa lii ka baxa laakiin meel kale aadaan ama meel ay wajahaan ma haystaan marka maamul gobolka banaadir sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabnaa inuu ka soo gaaro ilaaha gargaar ka sugaynaa marka koowaad marka labaadna bili aadamnimo wax saameyn anugu mar ilaahay laga badbaadiyo laakiin qaabkana biyo guriga biyo daashka sidoo kale qiiqo faak hadda meel koraa kudhow faaka dartiisa qiiqaasaa lagu jiraa dadka soomaaliyeed waxaa weydinaynaa wax xataa inay nagu soo qaadeen ilaaha naga badbaadiyo taas ilaahayga weyn wax kala badbaadi saameyn oo hadda nagu yeeshta ma jiro laakiin macnaa si kala rafaadbac lahaan dhiiqo gurigii meelan fadiismale meel wax lagu karsaraataan male caruurta koraa la saare meel kaloo la saare waa lawaay inta waxdarana darbac anaga soo haystaan bakaaraha oo u dhow xamaroyna oo u dhow xamar oo dhana meeshaan oo u dhow warta biyaha ee u dhex jiraan dhibaato xun ayna ku jiraan si u dhaqsiyaha badan dawladda inay soo gaarto aan u baahan macnaha dhibaatadan meeshaan taalo micnaha muslimnimo ahaato micnaha ma qabto anigoo dad dawlad leh ah ina micnaha dhibaatadan la gaarto waa muslimnimada ahaato ay qabin ma fahamtay islaamnima hadday jirto dawladda micnaha dadka masaakiinta ay caawiyaan waa ujeedaa ma jeediino waa xarfaad meesha ka yaal dadka oo gudaha qabsan baa jirta gudaha ka daran diiqadan ay ku dhex jiraan wax oo gargaara baca aata qof oo uu keena ma jirto waa waddan dawladka jirto waxaan islaannima aata ma qabtan cunaan dadkan gurmud iyo caawin degdegay u baahayiin dhibaat fara badanaa gaare dad dhibaat fara badanaa gaareen raashinkoodii cuntadoodii waxooda dhan guryahay ku jiraan meelay micnaa e, e, badarkooda bariga ku soo baxsaan biyahay ku dhex jiraan hadii hadda meeshaan bannaanka arkaysaa guryahay aniga kula hadlaa biyaha ku dhex jira mafahantaade dadkan waa dhibaataysan yihiin dad oo micnaha oo usoo gurmada hadeertaan ma jirto dad usoo gurmada ma jirto warta siigaal waardiyeyo ilaahay mahadiisu roobkaa ilaahay baa keenay ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahay baanu ku shukrinaynaa dhibaato hadda uu geysta male leh guryahaana arkaysa biyo baa ka buuxa hadda ay duubeen gurigaas gadaale ayay ka soo galeen intana waa ka galeen horena waa ka galeen meelahan kalena waa buuxaan ilaa xaaja cali waa buuxaan ilaahay mahadiisu qof wax ku gaarta male bakaaraha ayay wax ka soo qaadeen alaab iyo kobo ayay ka soo qaadeen dhulkii bakaaraha laamiga debkana waa go'ay alhamadiisu ashala gudoomiyaha waa wareegaayey gudoomiya xogeenka carboor waa wareegaayey laanta oo axmed gurey waa wareegaayeen ilaahay mahadiisu waay dhibaato badan ayay duruufo badan ayay qabaan dadkii shaqada ku ama yaqaanay inay masaakiinta ama hay-adaha dalka bixinaayo dadkan duruufaysan oo dadkooda nimankooda aan shaqaynin oo dhibaatada haysa ay u jeedaan guyaha guryaha ka buuxo ilaahay baa ku xamdinayna waxba kuma gaarin kan gurigu ku jiro iyo meeshaan joogo ilaahay waa u saman yihiin waxna kuma gaarin guryahoodii biyaha ku jiraan duruufaa hayso nimanka ma shaqeeyaan waa iska baagamuundo waxay haystaan ma leh roobka waa uga yeeshay guryihii ku buuxa waa aragtay daakaama saaran waa ku tusay guryahan kale waa ka buuxaan daartu waa soo arki kartaa waa ka buuxaan ilaa gadaal ilaa guryahan ilaa guriga haddan ku tus waa ka buuxaan gudaha dham biyaha ayaa ka buuxa koray ka kooga waa ujeedaa meelay saaran yihiin xataa digiddiisa ciyaalka xataa dhibaata ku qabaan inuu ka soo dhaco cunug yariiska laga cabsi qabaa waa ujeedaa waxay haystaan ma nimanka ma shaqeeyaan naagaha shaqeeyo dhar soo dhaqaan waxaasay iskaga nool yihiin duruufo badan baa haysta in laga saaciiday rabaan ah, gurihii maridaasana sinagay kulley aafada ah, dadka dhan baa ka dhax jir ma aana leynii laakiin insha allahu kulley eh, walay oo awnaade ma kulli ah nina awoonuu fadaa masaayibo gabadh anigu haytam biyo unka dhax jirna guruhu biyoji laakiin may waa hay hoos galino shaqi jari gurigii ma ogargaas wadaadii waa iska cararti anagii aanta dhahaa sugino mado mado alaabtina meelin oo ku jeerta mado ilaahay kulley maya maya dad waa kanagadi ma jiraa haa waa kanagadi ma laakiin alaabaa ka fasaadinaya saaxiibo alaabteenuu ka fasaadi haa allahu kulley gargaarka ilaahay iskalaha gargaaraasiin ku fagaala roobka deerta ayaa guud ahaan ka curta dalka iyadoo saamayn iskugu jira naf iyo maalba uu ka geystay qeyba ka mid a ah gobollada dalka daadadkii ka dhashay roobkaas ayaana magaalooyin fara badan oo gobollada dalka ku yaala burburiye wuu mahadsan yahay wariyeen cabdiraxmaan axmed gacal oo warbixin nooga diyaariyey saameynta qeybo ka mid a ah magaalada muqdisho ay ku yeesheen roobab saacadii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada muqdisho iyadoo roobabka dayrta si guud ay u saameeyeen qeybo badan oo kamid ah gobolada dalka oo deegaano badan qaarkood ay goodoomiyeen fatahaada webiyaduna ay sababeen dhibaato loo deegaanada gaadhay sidoo kalena dad badan ay roobab ku saameeyeen weli barnaamijka kulankaa degeysanaysaan knn waad naga dhegeysanaysaan saaxiib yaal ku caawiye subaho weli barnaamijka kulanka degeysanaysaan keenana ad laga socotaan dhegeystayaal markan haddaynu eegnana xaaladda murugsan ee weli ka jirta khaza iyo falastiin si guudba uu yaraan sideed ruux ayaa la dilay afar toban dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ciidamada yuhuuddu ay weerar ku qaadeen deegaanada ku yaala marka la eego daanta galbeed gaar ahaan xerada qaxootiga ee janiin oo ay degan yihiin dadka reedka ee falastiiniyiinta dilka ayaa yimid kagadaan markii maamulka yuhuuddu ay duqeeyeen gurya dad rayada ee lahaayeen ku yaala daanta galbeed sidaas oo kalena dad rayada ayaa lagu toogtay oo qaarkood ka dhiidhinayay ficilada foosha xun ee maamulka yuhuuddu ay ka wadaan xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ee falastiiniyiinta dhinaca kale guutada garabka qasaam loo yaqaano waxay sheegeen inay dagaalo xoogan la galeen ciidamada yuhuudda kulana dagaalameen deegaano markaa u dhow khaza oo ay sheegeen inay doonayeen ciidamada yuhuudda gudaha usoo galaan khaza islamarkaana iska difaaceen sida uu sheegay afyeen u hadlay garabka qasaam ee ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin waxaa lasoo warinayaa sidoo kale in israel ay kordhisay weerarada ay ku qaadayso janiin iyo deegaanada kale ay dadka reedka degan yihiin ee galbeed waxaa la sheegay in iskahorimaad u dhex maray ciidamada yuhuuda iyo dad rayada oo iska caabin sameeyey kadib markii maamulka yuhuuddu ay markaa weerareen guryo dad rayid ay deganaayeen guriguri ayaan u galayeen sida la sheegay iyagoo sheegay inay baadi goobayaan dagaalyahanno hubaysan oo ay aaminsan inay markaa ku jiraan deegaanada ay dadka rayidka degan yihiin warbaahinta lagu magacaabo eh, qudus network oo ay markaa leeyihiin falastiiniyiintu waxay soo bandhigtay marka la eego muuqaalo muujinaya qaar ka mid a ah guryaha dadka rayidka ah oo ay gudaha u galaan ciidamada yuhuudda iyo qaarkood iyagoo dadka rayidka ah tooganaya waxaa markaa halkeeda kasii socday sidoo kale xaaladda daran ee khaza ka jirta iyadoo kumanaan kun oo ruux oo dadka rayidka ah falastiiniyiintan ay ka barakaceen waqooyiga khaza maadaama ay yahuuddu uga digeen dadku inay markaa ku sugnaadeen halkaa ayna gebi ahaan isaga baxaan sida lagu amray taa keentay in kumanaan kun oo ruux oo dadka falastiiniyiinta ka ah in markaasi ay ka baxaan amaba ka cararaan guryahooda iyagoo aan garanayn meel ay aadaan balse waxaay markaa dan tubiday inay guryahooda ka tagaan dhinaca kalena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee yahuuda iyo afgaland wuxuu sheegay in qorshaha yuhuudda uu yahay ciidamadoodu in israel ay markaa gabi ahaanba joojiyaan dagaalyahanada ururka xamaas goobaha iyo saldhigyada ay kasoo tuuraan gantaalada ay kusoo weeraraan israel oo uu sheegay in lagu dilo dad badan oo yahuuda ama israa'iiliyiina ah, sida uu yiri ha waxaynu u baahan nahay dagaalku inuu noqdo mid qorshaysan fursaddan iyadu waa mid muhiim ah inaynu burburino xamaas si markaa aynu u ilaalino dadkeena rayidka dhaqaalaheenna tani waa fursad na soo martay waa qasab inaynu ka faa'iideysanaa sidii aynu u meel mari lahayn ayuu galant u sheegay warbaahinta waa wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee maamulka yuhuudda inta badan xamaas waxay soo tuuraan gantaalo ay ku dilaan dad rayid waxba galabsan dhanka israa'iil ay u soo dhadaan taa waxay nagu tahay caqabad waa inaynu soo afjarnaa ayuu warbaahinta u sheegay waxaase la ogeyn sidaay ku suurageli karto damac yuhuudda ee ku aadan gebi ahaanba in markaasi ay soo afjaraan dagaalyahanada hubaysan ee ururka xamaas ee ka dagaalama khaza sidaasoo kale muuqaalo soo dhiga baraha bulshada ayaa muujinaya marka la eego dhibaatada ka jirta khaza oo markaa burbur xoogla uu gaaray iyadoo duqeymaha ilaahay haatan aysan kala joogsi lahayn dhinaca kale masar waxay cambaaraysay sababta qaramada midoobay aysan ilaahay haatan tallaabo u qaadeen iyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo joojiyo dhibaatada jirta sidoo kalena aysan uga hadlaynin in la carqaladeeyey hadiyadii caalamiga ahaa ee horey loo galay iyo shuruucyadii la saxiixay ee ku aadanaa in la ilaaliyo xuquuqda bini-aadanka sidaasoo kalena bini ay shaqayso wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka masar saamix shokri ayaa u sheegay warbaahinta in waxa ka socda khaze ay yihiin wax aan markaa la eegan karin qaramada midoobay iyo xubnaha golaha ammaankana laga rabo inay talaabo qaadaan waxaa socdaa iyo in laga aamusay caalamkuna uu daawanayo waxa khaze ka socda shuruucdii caalamiga ah ee la jebiyey xuquuqdii biniaadamka oo lagu tuntay waxay muujinaysaa in lagu taageersan yahay waxay wada israel runtii dadka khaze ku nool dhibaato xoogle ayay wajahayaan waxa khaze ay ka sameyneysa israel ma aha mid markaa u muuqata mid ay ku difaacayso iyada nafsadeeda balse waa mid ka baxsan xeyndaabka bini-aadamnimada ayuu warbaahinta u sheegay isagoo kula hadlay magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska uu ku qabtay saamix shukri wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi masar waxaa isugu tegay dalka faransiiska wufuud ka kala socota ilaa siddeetan dal oo ka ah iyo ururo kale oo caalami ah kuwaasi oo halkaa u tagay in markaasi la qabto shir looga hadlayo wax ka qabashada xaaladaha murugsan ee ka jira caalamka gaar ahaana bariga dhexe iyadoo oo markaa uu emmanuel macron oo laftarkiisa tegay israel taageerana u muujiyey yuhuudda uu u muuqdo mid markaa doonaya inuu dalalka carbeed iyo kuwa bariga dhexe uu markaa ku maaweeliyo shirar aan macno badan lahayn wax badanna aanay ka soo bixin marka la eego dhibaatada reer khaza ay wajahayaan oo ilaahay haatan aysan helin wax xal ah oo ku aadan in markaa laga joojiyo duqeymaha iyo dhibaatada ay wajahayaan dhinaca kalena falastiin ururada ka dhisan ee arrimaha xuqulisaanka u dooda waxay sheegeen inay diyaariyeen dacwad ka dhana yuhuudda aynu u gudbinayaan maxkamada caalamiga maxkamadda dambiyada caalamiga ee international criminal court i c c waxay sheegeen in looga baahan yahay in guddi ka socda maxkamadan ay yimaadaan ghaza ayna arkaan xasuuqa ghaza ka dhacay caruurta la laayay iyo haweenka iyo dadka rayidka ah ee ka badan tobanka ruux kuwaasi oo lagu dilay duqeymo maamulka yuhuuddu muddo bil ka badan ay ka wadaan khaza waxaa markaas saxiixad diyaariyana ah marka la eego dacwadan oo loo qoray hab sharci ah ururada kale ah ururka xuqulisaanka ee loo yaqaano al-xaq ururka kale ee isna loo yaqaano al-miisaan iyo sidoo kale xarunta dhexe ee xuquulisaanka ee loo yaqaano palestinian center for human rights waxay sheegeen in looga baahan yahay xubnaha caalamiga iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xuquuqlisaanka iyo sidoo kale maxkamad dambiyada caalamiguba inay tagaan booqdaan khaza waxa ka jiran ay arkaan dhibaatada loo geysto dadka rayidka halkaa oo lagu dilay in ka badan toban ruux dadka ugu badan ee la dilayna qaarkood ay yihiin haween iyo caruur iyo dada-ah sida marka ay sheegeen xubnahan waxay sheegeen inay jawaab ka sugayaan marka la eego xubnaha maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay u gudbiyeen qaraarkan dacwadda ee ku aadan in markaa loo kuurgalo xaaladda ka jirta khaza iyo dhibaatada ay la kulmeen dadka rayidka ee falastiiniyiinta sidoo kale qoraalka loo diray maxkamadda dambiyada caalamiga ah waxaa lagu daray in israel ay gashay dembiye dagaal oo ka dhana xuquulisaanka taa oo ah mid cad oo aan xitaa u baahnayn baaritaano marka la eego in horey khaza loo go-doomiyey sidaasoo kale iyadoo go-doon ku jirtay muddo lix iyo xaalada nololeed oo adagna ay ka jireen dadka ugu badan ee khaza ku noolna ay markaa wajahayeen xaalada nololeed oo adag marka la eego in xitaa aanay xorriyad haysan qaarkood aanay dhisan karin guryo haddii ay u baahdaan ayna heli karin biyo intii ay rabaan koronto iyo adeegyada kale oo ay markaa maamulayeen israa'el sidoo kale waxay sheegeen in israa'il ay u isticmaashay khaza hubka wax burburiye ee gumaada iyo bambaanooyinka sunta wata kuwa oo xitaa dadka ka badbaada aanay markaa macno badan noloshooda lahaan doonin marka dagaalka kadib marka la eego suntan saameynta ay ku yeelanayso caruurta iyo dadka kale ee da-da oo la aaminsan yahay inay dhibaato xoog le markaa keenayso weli waxay u muuqdaan wadamada caalamku inay daawanayaan dhibaatada lagu haya dadka reer falastiin dalalkii carbeed waxaay gabeen kaalintoodii ku aadanaa inay xitaa fagaarayaasha caalamiga ka difaaceen dadka reer falastiin ee xaaladda adag ku jira waxaana markaa ay u muuqdaan weli kuwa ku qanacsan waxa israel ay ka wado khaza oo markaa muddo bil ku dhow amaba ka badan lagu dilay in ka badan toban ruux oo falastiiniyiina ah. welina israel ay u muuqato mid usii biro tumanaysa inay sii wado xasuuqa iyo duqeymaha ay ku hayso dadka reedka ee ku nool falastiinta qeybta daanta galbeed iyo qaybta marinka khaza weli barnaamijka kulanka dhegeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiyo ii saar iina keen haye aabo laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe

ruuxu laqayshaa dhammaadii dubato birtu waxay la oydaa dhuxushaan ma gaabshe badhaarhke waa inaad dhadhamisaa amba dhammay qadhaarhke waa inaad dhadhamisaa sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow

kolkaagii aad badhaadi weydo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo dhilada kolkaagii aad badhaadi weydayo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo aku dhegaysan maye waa inaad dhaqaaqdaa aku dhegaysan maye waa inaad dhaqaaqdaa sow awadhaantiyosow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid dhaleensow heestii dhab u fiirso dhab ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniintan axmed warsame iyo xalim kaliif maboon waxay dhextaalka barnaamijka kulanka ka yeeleen heese kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socdaa balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay farax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun iyo labaatan waa maalinta saddex boqol toban iyo saddexaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo konton iyo laba cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo toddobadii ciidamadii itoobiya ayaa xaafado ka mid a ah magaalada muqdisho ku dilay in ka badan soddon ruux kadib markii uu dagaal qaraar uu dhex maray iyagaiyo kooxihii muqaawamada maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii waxaa la shaaciyey in kooxa hubaysan ay ku dileen degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose madaxii hay-adda meersi kaasi oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud saakow maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii xukuumaddii xilligaasi ayaa muqdisho kusoo bandhigtay sarkaal lagu magacaabi jiray maxamed sheekh cabdulaahi kaasi oo al-shabaab ugu shaqayn jiray magaca maxamed asad faaruuq bakistaani isaga sheegay inuu kasoo goostay al-shabaab maanta oo kale sanadkii labadii kun afariyo tobankii qaar ka mid mida xildhibaanadii golaha shacabka ee xilligaasi ayaa sheegay in xukuumaddu fashilantay islamarkaana loo codeeyo mooshin ay u gudbiyeen guddoonka golaha shacabka kaasi oo ka dhan ahaa ra-iisul wasaarihii xilligaasi cabdiweli sheekh axmed maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyosideedii sagaal kun oo ruux ayaa ku geeriyootay dhulgariir xoogan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka shiinaha maanta oo kale sanadkii labadii kun labadii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay kun afar boqol oo dhigayay in hubka uu dhigo madaxweynihii dalka ciraaq sadaam xuseen haddii kale tallaabo laga qaadi doono ciraaq maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii donald trump ayaa loo doortay madaxweynaha dalka maraykanka kadib markii uu ka guulaystay musharaxii xisbiga dimuqraadiga haweeneyda lagu magacaabo hilary clinton ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii hal milyan laba kun afartan iyo shan laba boqol iyo afartan ruux ayaa la diiwaan geliyey inay u geeriyoodeen cudurka kaasi oo xilligaasi saameyn xoogan ku yeeshay caalamka guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsan tahay ifraa axmed oo nala socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina qaramada midoobe waxay sheegtay in xubno kamid a ah shaqaalaheeda iyo sidoo kale ururada kale ee la shaqeeyaba lagu dilay haza oo ay markaa ku dhinteen qaarkood duqeymaha iyo dagaalada ka dhacay haza tan iyo markii uu dagaalku bilowday madaxa hay-adda loo yaqaano u n r w a philip lazarini ayaa sheegay in sagaashan ruux oo kamid a ah shaqaalaha qaramada midoobay lagu dilay khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda wuxuu shaaca ka qaaday sidoo kale in xaaladdu tahay mid aada u adag ayna markaasii go-ayaan cuntada biyaha dawada khazana ay ku jirto mid kamid ah xaaladihii ugu adkeyd dadkeeduna ay ku jiraan ciqaab duni midii ugu adkeyd sida uu hadalka u dhigay ninka lagu magacaabo philibe lazarini oo si adag uga hadlay dhibaatada ka jirta khaza sidaas oo kale madaxa hay-adda xuqulisaanka ee qaramada midoobey ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay in joojin deg dega la sameeyo si gurma deg dega loo gaarsiiyo dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee khaza ku nool oo wajahaya mid ka mid a ah xaaladii ugu adkaa ay dadkan ay wajahaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka yuhuudda iyo falastiin markana dhegeystayaal waxad ku xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan arka laygu soo degaya cimrigayna waa goobi jiray qaabkan aad tahaye isboorqaadku waa furan yaho kuuma diidaniye sunniyaha cajiibka raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa haddana dhirirka tooreeyey in dartaa qabriga loo hurdaa waa nasiib xumo eh waalidka mag iyo qaan haddaad kala xishoonayso nahoy caadi maahiye intaan dhididka sayraayo lambarrada inaad ii qortaan kaa codsanayaahe eh. telefoon dhacaa iyo markaad wadisab ii reebto anoo jamasha kuu qaba haddaan soo wactami waayo hama sayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaahe bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane oo dhowr dollar ii geli qof yaashiid xun baa jire ha yeeshee jacaylkiiyo hantidu wax isma doorshaane daraad subax yartaan kulannay oo laybaraa tahay mar haddaanba awgaa cuntada fiiqsa kari waaye qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe sooryada markaan bixi tagoo shacabka loo yeero odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanbura haddii nala ku soo yaacsho iyo macal fanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinka xoogu cunayaane qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cidhid ku jeebaysan fag haddaan idhaahon waddada kugu lugaysiiyo daafeedna kaasoo xurtoon bari u soo luudno gabar wiilka dabadhuumataan qayr lahaa jirine ballankaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno bislowga wika eedaan faylahay laakiin weli ku dhiminay adoo humaaya awal buhduunku ruugay aryaa bislow allah u naxariistay abwaandhoodaan waxaan ka maqli jira hadday fanka badiso islaan murunka day weyso waxaa lagu yidhaahda dhahdaa bullay shaaha noo kari qaxwahay eh. samaysaa haddou muufa noqon waayo eh. markaasaa inay been taqan lagu ogaadayawar cabdullow waxuu kaloo ku daray eh. gabdhahaad ka dabarooraysaan lacag ma haysaane habar kun iyo boqol haysataa la oggolaadaa wardalaba wuxuu kalou yidhi sidii gabadh yaroo toban jiroo naas ku dhagaxoobay oo daasad wadatoo xarraga jagac ka siinaysa bushkileeta nimaan fuushanayn gaadhi kari waayewar maxaad ula yaabaysaan miyaan hore loo dhihin jacbur gabay ninkii tiri jiraa ciidda hoos mara maye dhoodaan hadduu nool yahaan lagu ciyaareene aakhire markuu aaday oo laysku wada sheegay shicirkii miskiin buu noqdoo laga xishoon waaye siduu yahay carruur aan lahayn habaryar kaalmayda ama canug rajoobo kale dad u facaysteene abwaankii xanuunsada markuu hoos ka cabageeri isagaiyo intii dhimatay oo horayba loo aasay intay hees qabyaa uga tageen dunida guudkeeda wax la yidhi haddaan hayno iyo xigasho beenbeena soo rag maal agoomeed cuniyo tuuga noqon mayno aryaa bisla waa runtaa biixi maygag allah u naxariistay haaba horuu yidhi ileen tuug waa war abwaan ismaan caatana wuxuu yidhi nin maraykan qooraha ku dhegay ruushka dhici waaye afrikada tanshiinaha maxaa loogu dari waay war waxaa la yidhi inan yahay jacaylkaan helay waaba kalamaane laamiga markaad socoto baan yara ku eegaaye markaan kula hadlana waxaan ka maqay inaad imaagtaaye ma waxbaan la noolhay adaa dhuumta ii galay war kalamaane waxaad idhiilaa jacbur gabaya suugaanta jaban gabaya jaanjaa ah iyo sheeko kala jeedda iyo hadalla jaanjaan ah intaasoo iswada jiirsan baad gololo joogtaane majeelkiiwa waxaad nala rabtaan haatan jiloco walayaamahan ba albaabkiisaynu ka hor ciyaaraynaa waaqlow inta lagaa furaayo cayaarahaaga iska tumo warkalamaani waxaa kaloo la yidhi eh. jacburgabaga qayb kama ahane waa iska xera jiire eh. jabaankoo muslimay gaalo waa jabin lahaayeene eh. jeebbada shabaab way jiraan madax ku joogtaa war waxaan kaloo kaa maqli jiray been macallinkii dhigay ardadu way ka barataae shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo war aniina gob ayaa ii dhegaynsada jinilankii kadhihi waalinka filin waa bahaysade kanmiirka annagaba ayna dardaarmay oo shalaysisladahow aryadhaha jacayl xabbad kama ogidiina waxaa la yidhi eh. inta gabar la koodshaa kaligaaja waa aniga kasha iiga taalle eh. karaankurra qurxoonay kada loob fadhiisiga kaalmaankaaga baahnahay sidii eh. kaliya moygeer amba koorta geela wadnuhu way kawleeyaha kugtuna way xanuuntee kutubay xamuuday hayga kudina ii korokay madooba maahiya kaalayoo mugila hadal waa kuu kurboonahaye war cabdulowkaasi waa nintan sheegtoo duruuftiisa caddeeyey ma asagaa dembi geystay war way socotahay nin dareenku gubaayo iyo dooqa jacaylku ilaan waa daldalmaaye inta uu gabar doonay haddii uu udan sheegtay ma isagaa dembi geystay wadacare soobood sidii daadi soo jiid dibnahayga soo dhaaf soo lama odhan war la yidhi haddii aanan dayn wadkuna ay dilin dog iyo abaar baan midundegaya dalabo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay tiradu eh. dadka way uga dartaa walle way uga dartaa war cabdulla waxaad ka tagtay eh. waydnaan dareemine eh. dadka kii dhergow daran dilaaliyo alaaliyo dib u socodna waysaga warbislow adiguna waxaad ka tagtay hadalkii madaalahaa ducaqaba dugsiyahaa doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira warbow kalamaanay hadda baashu jacayl waa ka gudubtoo dhig muslim baa wulqulhaye ninka nabadda moolkaa ku riday baa maraykana qasab maanta waxaan ognahay maataduu wadhay carabtuna masaakiin yaryara juuqma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey bashiiro waa runtaa samigay cabdullaba waxuu yidhi ow ilaahina abuurayow awood baadan islaamkaasi ilaahina abuurayow awood baadan islaamkaasi war cabdullow islaamka allaha quweeye qaramada midoobe iyo hawsha qaybinayay sameeyey qaanuunkii u dhignaa souma jebin khabarjiyiintii qasad gaara maraykaanku sow uguma qowlaysan israa'iilna bulshada uma qabilin ay qalqalanayso qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahaya yadheegi jari waar walaweyney sidii somalilan gooja caddo looga saaray weli tala fara kuma hayso waa la soo gurayaaun beela wada degu dhex maraa siyaasadna shaqa ku maleh qabiilna qabiil kama adko soomaalidu way istaqaanaa aryaadhaha ceel afweyn gobolka sanaag beelihii ku diriray heshiis waxay gaareen aan weligii soomaalida hore loogu soo arag sababtoo ah dhowr jeera inyo la dhexdhexaadiya haddana ku dhacay hadda kitaabaa lees wada mariyey minay oday dhaqan tahay minay dhexdhexaadiyaashii tahay minay horjoogayaashii beelaha tahay ha la soo weese qaataa layidhi aasaa kutub gacanta loo saaray hadda kii ballanka ka baxa hoogaa korahaaya oymuka mageeliyaadhigiiba isdhex daaqaya qaynunka iyo xeerka quranee dalka u yaala kii naga qalde qumi waayey waa qabasho allaqabaygu waa qabasho qarandumisku waa qabasho soomaaliyay qabasho war bashiir waxaa la yidhi qof waliba qof waliba wuxuu qaba yaqaana loo soo qadimaya aryaadhaha warkiyo kooban talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xog toosime talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xog toosime war kalemaanay waxaan idin weydiiyey dagaalkii al-shabaabku ayaantaan ma istaagay mase waa la idleeyo eber baa laga siiyey ilaahay hana dhaafshee war shirkada isgaarsiinta hormuud ayaantaan xarumaheeda ugaarsi baa lagu hayaabaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay ma kenya ka daba timid iyo safaricom al-shabaabaa ugaarsanaya ma daacisha qandaraas ku qaadatay mase waa isugu beereenoo intaasaa dhammaantood u heshiiyey uba damacadow waa ku kala roon war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hormuud cadow bay ku yihin war cadowgaas hormuud lugooyada ka shaqaynayaa ifiisi kale miya haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii adeega saaska ka joojisay miyaa hormuud weli daba joogta war hormuud waa shirkad weyn oo hufan hufanoynu ku faannee cid kastoo u hawootoo hagardaamo la doonta waa inaan hor istaagno waynu hubnaa hormood waa hil qarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay hee iskiigaan ka helnay eh. allow haddima ka ilaali warana waxaan dhihi eh. hormuud hanatay shacabkoo bulshada way hormarisaa eh. horarkiyo cadaawaha dulmo hagar la doonaaya innagoon u kala harin maxaan hiil u tari weyn waranna waxaan dhihi habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa war calaa kulli xaal cid kastoo bulshada soomaaliyeed waxtar war u leh ciddii weerartaahi waa cadowga ummadda waana inaan bulshadu u kala harin naw waraday hadday sidaa tahay fadhima yeele hayaay hayaay hayaay ka soo kacaay hayaay hayaay ka soo kacaay lama bogto horseed lama naste hawlgalaay hawlgalaay hawlgalaay aryaadhaha kalemaanayma waan laydin dheheen rafaad yaa roogmaada jiro marrays soo roobna waada'a rafaad ya rogmada jiro maray eh. soo roobna waada'a intii kalmaan ad maqlayseen gudahaan arintan iysana barnaamijkii kulanka od kala socoteen kayanan gabagabada barnamijka waxaan kaga tegay heesu ku luqeeya fanaanka salaad maxamed shard salaad derbi heestii beniraad mare male intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo haynahay aqalkuu ridaayo marka lama dul saare markuna damaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane galiyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo miyadiya hurdadamba ayaan reer ku oodeen xalay baan riyaabo ruuxaani iisimi raadkeeda guraye anigiyo raxmo quraa ayaa rubisla joogane

tahay dunidewax dhambaan raafaadon rucla orod ku daalon raacdeeyey

kuremo gugu urusheeo gadla horay baane e badda oo isrogiyo biyo horaarka joogaan baygu roga wareegsane haramiyo bantilula raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo mansaraxan maroodiya rafيiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo quraankii wan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruux